aragnimadeedi enbaabey wa mru man baabu amri man qof amrow sheey enbaabey samica dhugunso dheegay haybatan hamasho dheegi haybadaasoo muxaramatan la xarimi dheegi amrow sheey enbaabey wa amri man biraddiha raddil haybati haybadi ede radiyow she la amraw walinkaari bilinkaari ankiraw la amraw calaa qaailiha qaaili lgaybati gaybadii edeebkii kagooli inkirow shay yani lamraw fain cajaza huwa shaksin hadii caajizo o lam yuqbal lang aqbalne minhu miman manki shay kadiglan ku aqbal faaraga dalika kaas iyo faaruga ki almajlisa eh in amkana alfaraagu faarugow hadii unsuurta waaho shaksigi hadii faarugo unsuurta waaw baabu taxriimi samaaci lgaybati hamasho dhagunsudow shay xaaranimadeedi ambaabay oo meel iska mada wada dhugunsud baabay wa amri man baabu amri man qof amaraw shay baabay samica dheegay haybatan hamisho dheegi haybadaasoo muxaramatan naxrimaw dheegi amraw shay biradiha radi lgayba haybadiyeeda radiyaw shay la amaraaw oo lanki hamisho dheegoona radiyaayo dhoof qofkaas muslimka man hamateeraw amaraw shay yen baabay wa may la amray qofka muslimka e lanwalaashay meelalakamadaati dheeg ini reebo la amri walinkaari baabulinkaari ankiraw iyan baabeey calaa qaailiha qaailil kiibati kiibada kan ka goolahay inkiraw shay yan baabey wa baabu amri inkaariha biradihaati oo kale wa baabu amri man samica kiibatan muxarama biinkaariha lamri bilinkaari ankiraw lamri calaa qaailiha qaail lkaybati kaybada kan ka goolahay inkiraw shay daafan hamato inkir mana fain cajaza huwa manki hadii caajizo oo kaybadii reebo waayo oo hadii awow oh, lam yuqbal lang aqbalne minhu min man manki lang ku aqbalne oo rasigi lang ku aqbalne dhaaf lankahamatoo lakudiid markaas meel ma fidhiyaayo qofkaas walaalshe meel hilibsheeda kaamahay ma fiirsadaayo faaraga huwa manki faaruge dalika almajlisa majliskaasa faaruge in amkana alfaraago faarugo hadii insuurtawaaso ho shaksigi hadii faarugo insuurtawaaso qaala lahu tacaala fain ajazat ajizo o oh, lam yuqbal lang aqbalne minhu min ashakصi shaksigi ishe lang ku aqbalna oo radigyan ku akbalo waayo faaraga huwa shaksigi dalika lmajlisa fadhigaaskaase faaruga inam kana alfaraago faarugo hadin suurtawaasu shaksigi suurtawaasu qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay soo amaanaaw wa idaa samicuu allagwa nimanka oo yani adoomanka fafayle yani waa kay hadi deegaan lagwo deegaan acraduu canhu cani lagwi hadalki lagaga ay kujeesadaayan ari kolka hamashi i lagwo i hadi dheebdumay lafada ini ofka muslimka kujeesado ndhugursan an kala raaxayson kofkaas mason kelib shay laamahay usulan daawane an karaa lahan waidaa samicuu hadi deegan allagwa lagwa mayba shay baadile wa shay baadile hadi deegaan acradu jeesadaayan canhu an ilagwe lagwagaasa kujeesadaayan qaala allahu tacaala ilahay may ka golay waladina kuwii ahay muminiinti ilahay tiriyahay kad aflax almuminuun aladina hum can ilagwi mucriduuna wa waladina kuwiya liibanin hum yoobo mucriduuna jeesadaayan can ilagwi baadil kujeesadaayan wal al wali baabilayo aragan kujeesadaayan anasalibaning er ilahi waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay oo maylis amarahaya shayga baabilke hamashadii keyrte wali haato waliba baabilel kujeesad waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay ina asamca maqalka oo dhiga wala ka dheegaw walbasara ina albasara araga indho wala ka aragaw walfuaada wa ina alfuaada qalbaga kula ulaaika almadkuuri madkuurkaas kaase kulishay kula ulaaika kuwaas kulisho kana huwa kulga hadi masul anhu an lkuli kuligasha masulan kili suaal had an kulisho wali suaale dhegaagyad walka dheegahas amasha ka dheegahas walka suaale basarki walka argahas walonka argahas walka suaale galbagi walonka maamulahas takabur cuska xisadi kuli geliyahas walka suaale waqala lahu tacaala ilahi may kagolay waida ra'eyta nabiy llahi muhamed o hadi ad aragd aladina kuwi yakuduna dabaaladaayan fi aayaatina aayaadkana dabaaladaayaan bidacni wlstihzaai jees jees iyo niyo yani waa kay ka dabaaladaayaan hadi ad aragda faacrid ku jeesoy hum canhum can ladina ladin kasay ku jeesoy xataa yakudu ilaa ku dabaaladaayaan fi xadiiin sheeka ayri ayr lxadiidi sheekadii adeen hayn ay ay taasay ku jeesoy lilay maana oo lang o langhun oo dhanba walmamaatee sameeyow mise dadhamadow mis aayaadka ilaahay walka sheegaw ku jeesoy lilay mana waida reytaasi ad aragto aladina kuwiyat mukhaaaba lamba khidaabn suubada lahadla mukhaadaba aladina ahaani hadi ad aragto yaquduna dabaaladaayan fi aayaatina aayaadkana dabaaladaayaan bidacni wlstizaay durdurow iyo jees jeesi wanabdi kadabaaladaayan hadii ad aragdo faacrid anta ad jeesoy canhum can ladina ladinkaas aayaadka ilahay walka sheegayan iskujeesjeeseen isku jeesoy a xataa yakudu ilaa kudabaaladaayan fi xadiiin sheeka kudabaaladaayan kujeesoy xadidka o ayri ayr xadid xadidka sugan han xadidkaas aayaadka lakajasetahay wal eh inti kugalaayan xadid kale eh kujeetolilay hadii la alla hilmaantoon waima yunsiyana hadii hilmaansiyo hilmaansiyo kaadka hilmaansi ashaydaan shaydaanka hilmaansi adoo meelifidhiido aayaadka ilahay dhacniyahay ladurahay lakajesetahay aragahay meelifidheeto shaydaanka hilmaansi falaa takcud antaan fadheetoy hoobrahalanka hayna bacda dikra xasuus bacdishan fadheetoy maca alqawmi qoom macishon fedheetay qoom kasta oo haalimiina way qoom dembiile hoo haalimiin e macishon fedheeto lilay manaa qoom oo fidhig fidhigiyo fidhi ama fidhigilankatirgarime fidhi kalkuweeleen macishon fedheetoy way falaa taqcudun fedheetoy haalimay liray man yalacu lumuura fi ayri lmaa fii gayri lmaxali mahay haalimay liray lanka umuurto dijiyaw melankatirgarime meel kala dijiyaw yani haalim way dulmi sameeyo manaa shaygan mae waani yani kan usada ulmime o kale fayl daahira bajra kasameyo faday kolkan fidhiga usada fadheedi fidha oo may nagdi ilahay aayaadsilakajaazjesawa nagdi fidhigna mayna fadaay fidhi ilahay aayaadsilakaamano inihaas kolka meeli oo meelinkasargali me meel kale wala deji daalimkaasa lere yani falaa tabcudon fadheetoy bacda dikra waana bacdishe hasuusado bacdishen fadheetoy maca alqawmi goom macashon fadheetoy goomkaasoo daalimiina waima yunsiyana hadii hilmaansiyo hilmaansi kaada kahilmaansiyo kahilmaansiya shaydaanu kahilmaansi oo meeri adoo fadhiidisaragda falaa takucud antaan fadheetoy mukaadabo bacda dikraa xasuusado bacdisha macal goomi goom aishon fadheetoy goomkaas oo haalimiin wa ruwiya may luuriyey can abi darda abi darda radi allahu tacaala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy nao may kagolay man radda lankiradiyo can cirdi akiyi aki man mankaas walaal shay musum ee nasab shay lanki radiyo radda allahu ilaahi radiya can wajihi waji man mankaas wejise ilahay kuradiya naara kuradiya yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed hawaama yurey xadiidkana tirmidiy waqala tirmid mar xadiidun hada xadiidun xasanun darjihiisna sanan abidarda radiallahu taala anhu ani nabiy sala allahu alay salam qaala anabiyu naomay ka golay man kofal kofki radda huwa manka radiyo can cirdi akiihi akii man manka walaalshay nasab radiyo walaalshay nasab shay walaka sheegay cirdo may lerey mawdic lmadxi wazami qofka meeli laku amaanaw waan laku aayaw iya cirla lere igina sabkiyonayo yani lankaas oo kale kolkan laali lanki walaalshay meeli laku aayay laku amaanay laku aayaw arago oo reed dhaaf lankaas nay kufadaas lankaas musumka walaalka eh, mayn hamata er ilahay usunu lankaas may abaalmarin inkuwelay leray naartay wujishay laku ila mana naarno mas horsurma ma aragaw man radda lanki radiyo an irli aki akima manka walaalshay nasabshay heshay radiyo rad lahu ilahay ya radiye an waji wajima mankaas wujisheeye ilahay annaara naar heshe kuradiye yawma alqiyamati fi yawma alqiyama oo faididaas alakela mana inad dhugunsutol diidahay hoob dheegdon radiy walinkaari biradiha waamri man samica kaybata muxarama biradiha walinkaari cala qailihati inkirto lankagool waana radido dhaafersolan baahay markaasa ilahay abaalmarin adin wijiga ilahay naarta kuradiye a rawaama yuriy xadidka tirmidi waqala xadidun hasan saxiix xasanun lay wa waqala xadiduna waqala tirmidi may kagolay muxamed bin ciisa allarir may kagolay xadidun hada xadidun waay xasanun darjidis hasan وan ctban بن malik radi alahu taala anhu ctban بن malik may lakuriyay fi xadii hadis ctban ctban xadisi xadis kaso dawili dheeray xadis kaso almashhuri mashhurka aladi xadis takadama ning hormaray fi baabi raja baab raja fisia ning hormari qala ctban may kagolay kama nabiyo nabog yagumi sala allahu alayhi wasalam yusaliha alayhi nabog ki tukadaw yagumi naba gumi isoo salaa tukadaw faqala anabiy naba may kagolay ayna yani wa ka yusali qaama nabiy nawa gumi sala allahu alay wasalam yusaliha alayhi ki tukadaw faqaala ayna yani wa kay saas oo idi oo itbaana sayad itbaan ibn malik salaadan gumi marki salaadilkufaar nagdi bacdisha faqaala nabiy naba may kagolay bacd alfaraag aha marki salaadilkufaar nagdi bacdisha rasulka meeray ayna malikumna dukshom malik bin duksum aaway sa mana heyna aaway malik bn duksum malik bin duksum lankileray aaway faqaala rajulu rajulka waa gooday meray dalika kaas oo oo malik bin duksum ka e munaafiqun waahan kaasoy laa yuxibu majeel allaha ilahay majeel wala rasuulahu rasuulalah ala rasuulsha in majeel kaasoy kaas munaafigo oo ilahay injeelayna rasuulsha injeelayn hadda rasuulullahi xaafidin hagalya koy waisnya maragayso lan kolku ilahay injeelayna rasuulka injeelayna munaafiq e kaas sari maanaa hamashadiya kumid e faqaala nabiy naomay ka golay sala allahu alayhi wasalam sadigi maha laa taqul dalika ali kaasa ngartoy munaafiq ngartoy langantung roogna walanka sheeg doona munaafiq ngartoy laa taqul antaada ngartoy dalika algowla goolkas kaase munaafiqun taasa ngartoy may alaa taraa antaada maragaaso hay laa taqul antaada ngartoy dalika algowla goolkas kaasen ka gooloy alaa taraa antaada maragaaso hu e waa kay yani rajulka alaa taraa antaada maragaaso hu rajulkaasoy fulaan e gaala dagaala kagoolima aragaaso laa ilaha ila allahu kagoolima aragaaso yuriidu haala doonaw bidalika tawxiidkaaso laa ilaha ila allahu taas eh wajhalaahi ilahay radadiis la doonaaw ma aragaato mana yani wa kay taas a yani laa ilaha ila allahu yuriidu la doonaw bidalika lqawli wajhalaahi ilahay wujishay la doonaw ma aragaaso wain allaha tacaala ilaahayna lataxarama huwa ilahay xarimi cala naari naar korshee may ku xarimay man ya kuxarimi qaala huwa manka kagooli laa ilaha ila allahu kagooli yabtagi haal dalabaw bidalika alqawli koolkas laa ilaha ila allahu naladalabaw wajala ilahay wejise ladalabaw kolkan yani saas radig kolka laa ilaha ila allahu fadiladi natusiyaas laa ilaha ila kalmajar ila allahu ilahay maayn taasu macnaheedan mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay wa citbaan citbaan bikasri lcayni yalaki citbaan cala lmashhuri cala alqawli lmashhuri wa xukiya mayli sheegay lamuha lamulcayni ceento godsheel sheegi cutbaan wa bacdaha bacd alcayni ceento bacdishana taaun ahaati citbaan taadaasoo muhanaatun lalam dhawiisiyey min fawga koramalku dhawiisi citbaan uma baaun ahaati baadaasoo muaxadatun la dhawiisi citbaan wadukshumu bilami daali deel gorshay laakri waskani lkhaai kaada reebosha laakri walami shini shinto gorshael mucjamatayni lalam dhawiis yani la dhawiisilay ahaan dukshum yani walami shini shintaso almucjamatayni almucjamatayni lamada la dhabiisiyey kaadan wa dhabiisika korkaas shiinkanisirta korkaalo bu yani waa kay saaso magalay lafdalay wal akriyelama wal kala goone lakufaaidaysa hoos bikasri cayni ceyntoos osheel akri walamalishesal akri wacan kacb ibni malikin radi allahu taala canhu kacb binu malik may yani lakuuriyey fi haditi haditi kacb kacb hadisey kolma hadidka haddaa moodani may tusiye lankan walaalke hoo baalal kamad inad radiyaas inin abu welana lanka walaha madahay lanka walaha madahay lankas sahaado ilaa hadii walkuwiin badan dhibaato marka drs koobsadahas markaas majliska faargasoo daytilalahay bu hadii ad kucaajiso lanka lahabada korne koobsadaas mis lankiba yani wa kay masalan walaagin sheegday radiiday waana koodiil usugtabaas markaas si adina raadlanka naganendhugusan waan kacbi bni malikin radia allahu taala canhu fi xadiisi hadisi kacab kacb hadisi xadiiski adawili dheeray fi kisati tawbati tawbati kacab kacab tawbasheenaw sheega sidiis xadiiskii kasugnaadi wakadi tabakal xadeeso xadiidka waana nin dhagay fi baabi tawbati tawba sheeno baabshe dhagay dhagay qaala kacbon kacab may ka goolay qaala nabiyo nabag may ka goolay sala allahu alayhi wasalam walhaal huwa nabagna jaalisun fidhi fi lqawmi asxaabta dhahdiyo fidhi bitabuka arlo tabukana roog tabuka kaswatu tabuka soo meelana roogo rasuulka meeray ma facala kacb bnu malik kacab markaas meelo ma roognay laakin wala insheegay us rasuulka soo meelo roogo ma eray ha sili insheegi ma facala kacb bnu malik sayari kacab markaas madini roog rasuulkana tabuki rog bilmilsoolaa rog saasay sha roga kalkun reed wal iyo meela lihamadya limana ama siditayna rasuulka radiyu reed ma facala kacbu bnu malik kacb binu malik may faliy faqaala rajulu rajulka may kagoolay rajulkaasoo min bani salimata reer banu salima ma ereg ya rasuul allahi gabiil shay mana kacab gabiildiislanka kumid mayliya ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo xabasa may xabisay hu kacab burdaahu lamadis goc iya xabiseen eri mana lamadis garba saara xabiseen nadar وaxabs nadar firo iyo xabiste fi cdfayhi fi janibeyhi janibeyhi kacab kacab lama isdina firiya shay xabisti sari mana ha may xabisay laya aha lankaas isliwiine i shaafeertan iyo kibir iya xabistiya lay mana lama go iyo hata helay ha asaabta zaminsho may bua dharka cariri ahay lanki lama dhar gabo hoos gunti iyo karsu kabdasaar gaboob langwiin oona yani wahay maalgabeen elku hisaabay hal dhar iyo nayo lanki garbasaarko legab lanki macwisto legab saasan badnaayo lama lam dhar iyo shaatag iyo walaan isku dal saaraw lis dul dul ma qabna nicmada magabna maana saasata dacwad iyo gudbislayn diintiyo na fidisadaaye kolku may leeya lankaasoy hadda lama dhar heliyo warbaan ma gaba jarne garbasaarko iyo nayo shanleyto isku toosan a helay ha kalku eh, yani usuba usuba iskamadadaalsan heli maana usuba isfirfiriyaay marka onta in isfiriya karka marka intaan fiiriye usuba isku wareersan ali mana lankaas isliwin manaa islankaas yani e, lansaase amasho kalku faqaala mucaad bnu jabal kofku walaalka hoob kamad kalku maylan bahamiradi waa koradiyawki faqaala mucaad bnu jabal fakiwaadin radi radialahu taala canhu may kagooley lahu mucaad binu jabal may ngaray lahu lirajuli rajulki sugahay may ngaray bisa ma qulta eri mana bisa huwa shay baas lahaadi ma shayan min shayin ye baas lahaadi qultaad kagooli qawluka almaqsus bizami kanoo xaydaarada kakasasi qawluka qawlka basler mana waladka golahasafiri lang muslim eho intun roogna ka sheegase mana wallahi kadaarade ya rasuul allahi radiyayo ilahay rasuulkiisiyo ma calimna una mooshiini calayhi calaa kacab kacab korshay makooshiini ilaa khayran lay wala lankan sheegaayo isduwiini meela la roogahe usi isfiirfiiriyahay lay una makooshiini lankaasoy kacabe kheer lay kaognu mana qofka wala alkaasa difaacdo reedlan bes fasakata rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahay rasul sheekeed markaasa aamusay ah, mutafaq aleyh kolkun radigi mana gofkan walaalka e amadi adina radiyaaso dhaaf lankaas lanfaylualukeyre wa eraas mana cidtaahu macnaahu janibahu janibey kacab kacab lamis janib way wahuwa ishaaratu mana dhiniyaalshe fiirfiiriyatmaylanlijeede tilmaamata ilaa icjaabin binafsihi naftisa liyaabsany mana lankoob naftis liyaabsanya fiirfiiriya shaatag marko inta toosiyey marko inta marko tinta toosiyey isudhaw yani wa kay saaso iskamashgule mana kalkun lang oo islugiina nagade ofki oo dadka dhan islugiin oo kale meelo tataabadaayo saas oo kale taasa kalkun lijeedreed wahuwa koolkasoy oo inyaa firfiriyalilay ishaaratun tilmaan waay ila icjaabihi icjaabi kacab kacab islu isliyaabow shay binafsihi nafsi kacab kacab naftis isliyaabsinyi iya ishaaraay mana dinyaalshay firfiriya manijeed isliyaabsinyi mana usuba isliyaabsinyi dadka dhan usi walankuinyin is aragahayo saasaan lijeed kalka amashoyen ama shidi reebo sha yani may hasheegnay baabu taxriimi saahi horta xambashada naftiya ini xaarameeta kusheekoyni of muslim elaxmado ini xaarameeto baabu taxriim alkiiba walmri bixifdi lisaan erni kiibadii wal maaha baabu ma yubaaxu min alkiiba kiiba wali la binaayaa yan baabay hadan oo dhay wal lahay wal ho waana si kale balanka deedo kornay hamishe basku binaawna yana jart laakin hamisho dhong wal yaro walbinawajarmana usuba tirakoobe musanif imam nawawi raximah llah dade dereer yani fig ahaangan tirkoobe mana wali donyin oo hamashade usoo yani kowta fig ahaanga kinka sheege axaadiistiyoona macruuf walkase wal kumid e axaadiistana sheega baabu ma aladi an baabey yubaaxu la binaayay min algiibati hamasho wali la binaay iclam ogaaw lan yaho ogaaw ana algiibata hamashada hamasho xaaram hayti loogaay صbaax hiy aybad ini libinaayo la arage ligaradin liajli garadin muraad dartisan binaayo garalkaas oo صaxiixin fiya garalkaas oo sharciyin shareecada diinta lang nisbey laa yumkin lwusul derow unsuurtoaan ilayh ila lgarali dantiyeede la derow unsuurtoaana ila biha bilgayba hamashilka dero maahin may jarte ogaawari musanifka ana algaybata hamasho صbaax hiy ayba ini libinaayo ogaaw ligaralin muraad lang binaayo qaralkaasoo saxiixin fiha qaralkaasoo sharciyin shareecada lanasbe qaralkaasoo laa yumkin lwusul deero unsuurtoan ilah ila lgarali dantiyeede la deero unsuurtoan ilaa biha bilgiibati giibadaasa ka ma dan oo waana shareecada nalanka baahanyihu saxiih ah muraad saxiih ah jar oo shareecada ka ansaxi oo si kalen lanka deero kon ilaa hamashadaas ma markaas bina wadaas hamashadi may daruuro markaas wa huwa amar garal kusuge maybua wa huwa giibad oo binaw ay lmubaaxu min algiiba wahwa ay mubaaxu kano binaaw oo min algiibati iibakidi binaaw sitatu asbaabin lisabadood lisababood lisababood sababto kumid hadi lahelgiiba binaawadaas alwalu kan ulumay bua atadalumu ulmo sheegadowa adi ulmo sheegadahay fayajuuzu lilmadlumi lankala ulmimayn binaawa an yatadalama ini ulmi sheegadiyan binaa ila suldaani lanka madaxweyniga in ulmi sheegad walgaali wa ilal gaali in ulmi sheegad waayrihima ayri suldaani walgaali suldaani gaalo reerkoodi lanki gaaladi oo hoos roogsihay in ulmi sheegad min magne lahu leho wilaayatun wilaayo leh lamba maamul leho wilaayo an sheegado lankan ay ulmi erako o qudratun awoodle calaa insaafihi insaafi lmadluumi madluumkan kan gargaarowsha awoodn le min daalimi daalim lmadluum madluumka dhaalim shay ininku gargaaroob awoodun leh fa yaqulu lmadluumu kii la dulmi may ka gooley dalamani fulano hebel ya idulmi bikada antaasa idulmi sere mana kolkan lankan walaalke intin roogna idulmi tiye na waa ka sheegow she dulmaga nafis may hadi hamasho hamasho kumidasa laakin hamasho haate se danta ka deeras oob idulmi adan er maqsud deeras mana oo waana sharciyan ew lankan usuba ka dulmi bes ere kortibilow i ulmi amasho oo oh, binaawa lere mana hamasho laakin dembigi hamashada walkuridi wa binaawtaliley mana athani nooc lamaad may bu ah alisticaanatu yani kaalmo dalabo waay calaa takyiiri lmunkari munkar dooriyow shay kaalmo la dalabaw i waradi lcaasi ahay isticaanatu kaalmo dalabo waay calaa raddi lcaasi ki caasi radiyow shay kaalmo la dalabaw inta laan radiya caasagaas ila sawaabi sawaab laan radiyo fayaqul shaksu shakso may kagooley liman may kagooley yarju raja gudrata gudrata man man kasuge awoodis ala isaalat lmunkar munkar zuuriyawsha awood nma yani ngmaleeya rajayaw man kagooley fulanun hebel yacmalu suubiye kada wa suubiyey e fasjur anta ad anaanoy ho fulanka canhu can kada kada ku anaanoy i wanaxwa dalika kaas walilimid aya kagooley wa wayakunu maqsuduhu maqsudu shasi shaksiga maqsuud sheynamay haadey atawasula deero ala isaalati lmunkari munkarka suuliyo shaysilin deeriya maqsuud sheyna haade may oo lankan eerti saafi hoobusungesed maya fain lam yafsid hadi ningasedne dalika yani isaalat almunkari ningasedne lankan dembishay lay faafo mgomaasidis lay humaatis lay faafto lay banglajeed markaasoy kaana dalika alqowl golkas kaase markaas may nagday xaraaman xaram iya nagday athalisu kan sedahaad alistiftaa futyo dalabo wa istiftaa su-aal weydiin fa fayaqul mustafti kan futyiga dalabow may ka gooley lilmufti kanoo dad walinjawaabaw muftiga ma ngarey dalamani abi awkay idulmiyey o dalamani aki walaalkay idulmiyey o zoji dalamani zoji zoodka iulmiye aw fulan dalamani fulan abi kada iulmiye fahal lahu liabi awkaylaya dalika ulma ulmagaas awkaylaya sere mana oo biulmiin wama darigi wadaday may haati fi lkhalaasi si anan kufakl minhu min abi inkufakl minhu min aki minhu min zawji wataxsili haqi haqi xasalsadawshe may haadi aawka iulmiye ini iulmi liya zoodka iulmiye iulmiyaw shay liya walaalka iulmiye iulmi kore si an kufakle hagayse kaxasarsade dulmishayse in isku reebe i wanaxwi dalika intaas olinimada suaalo korgu mana taas yani binawt fahada kan oo tadalumkon e fahada lmadkuur madkuurkan oo istigtagan e suaal weydiintan e jaizun lilxaajati baha daraadi an binaawi hamashu laakin isku binaawtua lakin walakina alaxwaba kan didaalka badan walafdala walakina alafdala kan fadla badan an yaqula shaksu shaksig inika gool ma taqul fi rajulin rajul sa eraas o shaksin fi shaksin of sa eri lahayti sheeko o zawjin fi zawjin zoj sa era fadi kana huwa rajulka haaday min amri amri rajul rajulkaasay amarsa kadaa sahaadi sa era fadi fa ina kana kana faylaw may wali fa inahu ina hada kan fa inahu ina almadkura madkurkan kan yaxsulu may xasalay bihi bi kan may ka xasalay algarad muraadiya kaasale min gayri tacyini magdhow la-aan artagey aawkay walaalkay adoon reebab dantiitana deelasuhay lanko o aawshay hadii zulmi mis lanko zoj zojko zawjadiis hadii zulmi sala weela fali salet mana ana naftay meeraas lanko kale iya oo kale iska weelas dantiitan ka deelas mana wamaca dalika almadkuuri madkuurkan wamaca taxasuli lgaradi min gayri tacyinin igo kaasa lawla lagaba fatacyin magdhawow aawkay walaalkay hibilow leeroon jaizon tibinawlay mana kama sidisa nadkuru nacno unusaanohumagusudongna fi xadidindin insha allahu taala laadidoonabkusudong yan isku binaawtalay tan afaraad araabicu tan afaraad sababta afaraad oo hamashadka binaawadaas taxdiir lmuslimiina muslimiintan digowkood wa min ashari shar hishalanku digaw wa nasixatuhum nasixat lmuslimiina muslimiintan naseexayowkood waay yani wa kay saaso muslimiinta naseexayokoodi wadalika madkuurkaasna min wujuuhin min anwaaci noocyaalahi soo ku ahaaday ilaa noocyaalo dhowre eh. yani sido oo kale iyo kubadan si e eh, ya sheega doon mana ilaa afar oo kale sheega doon noocyaale kalka yeena tadalumkaas yeena yani tacdiir muslimiin milatua ah. minha min al wujuhi wujuhdaas may kumid aha jarxulmajruxiina culmadi la yani dadki la dhaawacay dhaawacowsho oo min aruwaati ruwaada axaadiisi wuriyaane washuhuudi min ashuhuudi markhaatiyaalka wadalika aljarxu dhaawacgaas kaase jaa biijmaaci lmuslimiina muslimiinta kulankood ya jaa bal waan haato waajibun bu jarxagu suge lilxaajati baahada daraadiya ya waajibun aywa ah. oo jarxu jarxulmajruuxin oo dhankan raawogin e mayliley fiihi magaalon hibulow sanadka kajare daciif waay hibulow yani waa kayh daciif daciifun jiddan waay salilay mana hibulow yani kazaab waay salilay wala sheegay wal dure mana hibulow hadidka jar beenlo ahay lankaasoy salilay ilan bo diinti lang aab wala diintan lay walan kumid ahay ayaka darsana daraadiye lankan wali ay laka sheego hibulow sahay lera kor mana binaabto waktigii hore yani saas oo kale dadka la inshala saaray yani saaso dadka axaadiista laku akrisado dadka yani walshal berjar si hada zamankan oo ah, lanlarag o gole su akriyaayo ladhugunsudaayo wali fayl wali kal yani saas mahaada jar waktigi hor sanad iyo abtira lahaada jarti maanaa dacwada abtira lahay hibilow hibilowa kudheegi hibilow hibilowa kudheegi kalku hibilow kaasoo labaarbaare wal weydiiye hoob lanfayley hadisa walgaade hoob lanhon ayna geye koley walhalaayo largon hadisa malgaada li mana wala kalku iska dhacniyow tan yeede isku binaawtalilay kolku may welay dacwadong lay ay wal oo diinto gumidana kagabina daraadiye lan sheego lankan ibilow sanadka kajar hadisi mal qaadadaw ibilow sanadka kajara fayliya lang akhiyaarew sile binaawtalilay mana shuhuudadana kadalika markaatada dadka markaatada hibilow markaato ma galaw waleer kor waliyayi ka sheego korto mana hamisho managdaas hibilow markaato ma galaw may weli gaaduraada isticmaale yani anshuura qaade lang hun waay lang kusuga e eh, salaad batukado taariku salaado markhaati magalaw hibalow erakorta manaa isku binaaw tamasho oo binaawa lilay mana ilan si markhaatisan radi wal dhani kor dhaanigaas binaawta may waajiba nagdaas may wal diinta may walkajabina daraadi inaad sheeg si muslimiintan ku digdoona lang mana hadisay lang gaadane wal sheego lang may kale kumid aha wa minha almushaawaratu wa minha min alwujuhi may kumid aha almushaawaratu shooriya kumid fi musaharati insaanin insaan lihididow shay lafikalashori insaanka lihidid faday sa ay yalka mana lan gabartisa guursado korawa aye gabar laku guursada gabartisa en dhage lan sadonimigis faylatimiya sale mis hibile guursado fadahaye dhagin i dabeecadi idiba daris daris sin sa ertalkeri mana sheegas wari er walijar sheegas aw mushawarati o mushaarakatihi ama lishirka nagdo shibir lishirka nagdo faday lan onayo dabeecadiis fayle lashirka nagdo kormiya oo ahlu salaax ahludin o akhyaare miya mislan oo dadkhiyaanaw ah aw ibda ida yani idaacihi wadicdhikowshay wa iblo imaanen dikada fadeysadee yalkali aw mucaamalatihi mucaamalati insaani insaan la dhagamowshay iblo la dhagam la fadeysadee aw gayri dalika intaas olamid o mujaawarati mujaawarati insaan insaanko la derasowshay likiglishoori waay wayajibu may waajibey cala lmushaawari kan korshay lilishoori may waajib aha an laa yukfiya inin garin xaalahu xaala linsaani insaankas haalshin garin bal yadkur huse almusaawiya humaatiyaalke sheege alati masaawidaas oo fi fi insaan kusugnaati waana wala in eeb sheeg lankan eebtis sheeg jaleediya ma e biniyat nasixati oo kun walaalka e walidante in sheeg mago nasixad oo angasadawa wa minhaa min alwujuhi may kumid aha idaa ra'aa huwa shaksa adi arago mutafaqihan ko cilmo bardo hadii s arag yataradad huwa mutafaqih kakifigad bardaayo culumto bardaayo nag nagdaw ilaa mubtadicin ko oo ahlubida nag nagdaw hadii arag aw fasiin ilaa fasiin lan fasig nag yaakudu gaadadaw lanka mutafaqige canhu can lmubtadici canhu can lfasigi alcilma kugaadadaw oo wakaafa huwa shaksigi na obsado an yatalarara lmutafaqiho lankan cilmiga baradahay inika dhibtoodona koobsog lidalika biakdin bilakdi minhu iskugaadado lankaas wal kugaadado amaka dhibtoode ad koobsog fa calayhi cala shasi shakso korshay may ahaa nasixatuhu nasixat lmutafaqih kanoo wala barada ini ina seexay bibayaani xaalihi xaal shay cadeentis ina seexay xaaladiis ang aday lankaas bibayaani xaalihi xaali lmubtadici ama bibayaani xaalihi xaali lfasigi lankaas adool kubardahay mubtadic o lankaas lan fasig wo saas ermana mana bishardi an yabsida inin gasad shardisha lagaba nasixata lankan walaalkan e oo oh, wala bardahayo naseexayo shen gasade ma lankaasoy eebtisisheeg ninkasagaan weliba wahaada kan may kumid aya min maagya kumid ay yugladu fihi fi ma maaga fisha lakagefaw ahay walbadanoo lakagefaw lang mubtadiin hayn fasiin hayn walka sheeg dhiido yani gefkooyo isku dhigi korto kanser sheekh wakad yaxmil lmutakalima kano hadlahay oo lankaasoy dacniyahayo mubtadic wahay fasig wahay le ini yani mutakalimkaas kuhumbaaro larage bidalika yani bidalika kaas inika hum baaro la arage oo lankan kan sabishay xasad hesadnamo kahum baaro la arage oo lankaasa hesadahay wala kubalawka andiidahay walaus walanki sheegahay mubtadicun lay fasign lay hesado saasay isku humbaarto wa wayulabisu shaydaanu shaydaan an dheh jiri caleyhi cala lmutakalimi dalika kaas an dheh jiri oo shaydaan lamada iska dira fadahay lankaasa walakugaado diide kalkun reed yani lankiya ley lankaas mubtadi waaha lankaas fasig waaha saas iskora dhii kortumana sidang an dheh jiri saas haato dhii kortum sidnimo laykun baar xaasid waaha lankaas nicmada hay sidoo haysadahay mis may shaydan dheh geliyay sidii hayd meesi kale iya dadkun kureeba fadahay wayukayilu moosiyo laragay shaydan ilayhi ila lmutakalimi moosi anahu ana tabayuna xaalihi lankaas xaal shay nasihatun ati shaydaanka moosi ini lankaas walaki sheega dadka lanku diga nasixo shaydaan saasa moosiyo dhiko reertan yeede sheekh meray falyatafadan lidalika falyutafadan lidalika kaasalan dhugoowoy kaas khatar waha lankaad walka sheegaas lanka kale yani waa kay halan dhugoowo eri taas fiirin bahanta eh, mana eedan ka fikir yan bahanta eri mana oo dadaan ku digee muslimiinta an digee latawaana yani hasadlay kiihun baarahay mid shaydaan lay kindhaha geliyo ya laku yaabe ay lakuweelne isku jar xesadnimo aykin humbaarney shaydaanna aykin dhehgeliney tan yeedahaldugo eri sheekh wa minha min alwujuhi wujuhud may kala kumid ah an yakuna ini haado lahu lishaki shaksada ini wilaayatun wilaaya lahaado laa yaqumu biha bilwilaaya wilaayadina iningumaan calaa wajhiha waji lwilaaya wilaayadaas wejkalankasargali iningumaan ima bi an laa yakuna huwa rajulka oo wilaayada la ininhaaneb waay saalixankin soo badaw lahaa lilwilaaya wilaayadan soo badaw ininhaan wa ima biyan yakuna ini haado lanka wilaayada le fasigan biayu waalilkawaali waana fasig iskey aw mismee mugafalan koolihilmaansiye mugafal iye wanaxwa dalika almadkuuri intaas walilmida oo kalsa iwa fa xinaydin yajibu may waajibe dikru dalika almadkuuri madkuurkaas kaase husow sheye waajibe liman lahu calayhi wilaayatun caama lang hos lankan waalidin e eh, o oh, wilaayad hadi le oo oh, ngumuay lankusala hadi jaroob lankaasalin sheege wilaayo caame leh wala lank lankan he wilaayada manguma usuba dhagin shaysada ay faasig waay mislan hilmaan badango dadka cadaala mangmaamulaw saas ka kadacwayta lanki iskuwiinay kadacwayta liyusila huwa man lahu wilaayatun caama lanka les insuli hu alwaali insuli waaligu suge ngcadilo wayuwaliya man waalan kadhika yaslixo usoo badaw lilwilaaya nsoo badaw misma eh o yaclama huwa waaligan ogaado dalika alfisq an ogaado minhu min alfasik fasik ishin ka ogaado liyucaamila huwa man lahu lwilaayat lcaamti in lama camalood hu fasikaas bimuktala xaali xaal lfasik fasik usuga xaal shikan sheenoosin ka lama camalood oo walaa yaktara wahay waali waaligi wiinay inka kasoomne bihi bixaalihi lankan xaalshay waalig eh, o magaalada suwaalan kawaali xaalshinka kasoom wa an yascaa huwa lanka man lahu wilaayat lcamti inroorowsun fi an yaxusa ini boorihu mankaas boori cala listigaama ka boori aw mismeye yastabdila bedelo bi bilwaali waalaga dhoma bedelred taas iyagana binaawtuayen alkhamisu kan shanaad an yakuna mujaahiran bifisihi wa an yakuna huwa shaksa ini hado mujaahiran kilijeer aw ad bifisihi fiski shasi shaksa fiskisha lijeer aw bibidcatihi ama bidcidi lijeer wadalika kalmujaahidi kilijeri oo kale bua bishurbi lkamri kamre dhamawsha kilijeri oo kale bua wa bimusaadarati nnaasi dadka dhacawsho kilijehra oo kale bua aw waakdi lmaksi anshuur gaadawsha kilijehraaye yani boonad gooye anshuurta gaaday oo kale bua wajibi wajibaayat lamwaali maalyaalo kuusawsho king yani ki onao lijehraay dulmangna lahan kuusa dulma og watawali lumuuri umuur maamulowsha kilijeeray oo kale albailati baile fayajuzu dikruhu dikru shasi shasigu siga usoo sheedinaawi bima walaagina kooso yujaahiru shasi lijeraw bima lijeraw wayacrumu may xaramaha dikruhu dikru shasi shasigi usoo shee xarame bigayrihi ayr yani bigayrihi gayr lmadkuuri kan haddi la sheegi eyr shay oo min alcuyuubi ceebiyaalo kale ah ilaa an yakuna hadii ay maahin ilaa an yakuna algayru keyrka kale hadii ay lijawaazihi jawaazi lgayri keyrkaas binaananti sababun hadii lay sababka aakar sababkaasoo mimaagina kumide dakarna una sheegnay umaaga sheegnay asaadisu kan lihaad atacriifu macrifeeyo waay qofkuma macrifeeyaas ama shusku binaw faida kana alinsaanu qof hadii ay macruufan kilin kasaw bilagabin koofur kilin kasaw hadii ay wadalika kalacmashi indhashiifki oo kale walacraji jisawki oo kale walasami dhogoolki oo kale walacmaa hindoolki oo kale walaxwali ki ila warijiyaay ilwaraayki oo kale waayrim ayr madkurina intan hadi la sheegay eyrkoodi hadi ka jaza tacrifum tacriif lmadkurin an hadi la sheegay macrifeentooda binawto bidalika lakamacrifay oo manaha ki yani hibilow makasaaso hibilowki sada haayin erkort mana hibilowki jiska haayin sikala lakasaw maleekol erkolmana iblawki acmash ka hayn dishiib ka hayn diyaryar ka hay iblawki asan digol ka hayn ma iblawki acma ka hayn erkolmana adoon gasadaas ilaaq shareedis maya tanqis man gasadaas bal tacriif an gasadaas mana halkaas oo daraadiya gasa wayaxrumu may xaaramaha idlaaqhu idlaaqu shasi shaksada ini isku idlaago isku sii daayo calaa jihati tanaqusi nuqsaamiya ujeediye walaad hiblawki jiiska hayn dhoolka haynlata nusaamin bes engesed xaram waay walaw amkana hata hadii suurtawaaso tacriifuhu tacriifu shasi shaksigaaso ini la macrifeeyi koro bigayri dalika almadkuuri kan una sheegni kershelka macrifeeyi kor suurtawaaso dhong hata kana dalika algayru ya owlaa iblowki iblow la derasaayin iblowki baaleyta dheedayin iblowki gurigiisi intahaayin taas oo kale kaguraas mana obsi kale yani kakasa alka tilmaamo kor saasa welas maalisi nuksaantahayti kudhoorsadasata oo kudhoorsada kortali fa hadihi tan sitatu asbaabin warishan lisababoodo oo sababtaasta kumid hadi leeroba mashada binaawto dakara huseynga karishe ana lay muusahay o kaley imam nawawi hadlahay raximahullah ha asbaabtan may sheegeena alculamaa culamada islaamka sheegen asbaabtan kulisho daliila layin wa aktaruha aktar lasbaabi asbaabtan sadan badanyin waaba mujmac alyhi cala laktari aktarka korshey waab walka ijmaacy aimada islamka dhoma ka ijmacsan ini hamasho binaasan mana wa dalaailha dalaail lasbaabi asbaabtan litan ee daliilyaalshen min alaxaadiii axaadiis hesha iyo daliilyaalka ku ahaadan axaadiis asaxiihati an sacdi ama min alaxaadiisi saxiiha na ku ahaadeen dalaailyeede mashhuuratan waay fa min dalika daliil may kumid aha ma ruwiya an aisata ila aakirihi yani saas a mayle sheekh iclam oga ana algaybata hamisho tubaaxu hiya gaybad ini libinaayo ligaralin liajli garalin muraad dartis libinaayo garalkaas oo saxiix an tahay garalkaas oo sharciyin shareecada lanisba laa yumkin lwusul dira unsurdoan ilah il algarab ila biha bisitati lkadeer ma ila biha bilgayba gaybadaas lakadeer ma wahuwa madkuur kusuge sitatu asbaabin sababyaali liaw alawal asabab lawal sababkan horeymay bua atadalum ulm sheegdowa fayajuzu may binaawa lilmadlumi lanka la ulmi may binaawa an yatadalama ini ulmi sheegdo ila suldaani lang madaxweyne an ulmi sheegd lankan hayblo ulmiya walgaali wa ilalgaali gaalo an ulmi sheegd waayrimaa ayr gaali gaalo eersi gaalo kuye an ulmi sheegd min manna lah liman mankaleo wilaayatun maamul leh wilaayo lah maamul leh aw qudratun ama awood le ala insaafi insaafi lmadlumi madlumka nhiliyo shay awoodin leh min alimi alim madlumi madlumka alim shaynin kuhiliyob awoodin leh fayaqul madlumu kila ulmi maylaya dalamani fulan hebliya ulmiya bikada antaasa ulmi sheegado korta mana tadalum ulmi sheegado binaawto hamasho binaawa lere athani asabab thani sababka lamaad mayb wa alisticaanatu kaalmo dalabo cala tagyir lmunkari munkar dooriyo shayna kaalmo dalabaas gabala munkarka aragdi munkar ad oo unta tabacno aragdi munkarka manaa shayga munkarke ini liraraho meelo lagu weydi lagol lakin binaan hoob ad ardi sheegas markaas hoob zuuliyi korto dalan ool ficil wali kazuuliyi korto kazuuliya kalkun ad hadda may kaalmo dalaba hayta munkar zuuriyo langa munkar sameeyo aragti markaasa munkarka adigima zuuliyi korto lanku kalan kaalmaysa siglo bab gabalka munkarka reeb salas waraddi lcaasi daaw alisticaanatu kaalmo dalaba wa calaa raddi lcaasi lanki caasi radiyo shay kaalmo dalabaas inta lan radiya ila sawaab lan radiy lanko caasa e koy sawaab an radi erakos mana sian fayaqulu shaksu shaksiga may kagooley lamba dareerme liman mayn kagooley yarju huwa shaksig rajeeya qudrata qudrata man mankaas awoodis rajeeya ala isaalati lmunkari munkar zuuliya shay awoodis rajeeya ama munkar zuuliya lanki adala lan ka samee lan ama munkar zuuliya adalata mayn araase fulanun hibil lanka leraw yacmalu subiya kada zini sameeye kada sarigi sameeye kada liwaada sameeye kada intaas wala ad warihumaabe sameeye sheegas hiblo untaasa suubiye mana tasjur anaanoy hu hibil adi awood hayte munkar zuuri korte lankaas walaaga suubiye hinkoy anaanoy salas mana inweerdaas kofkian weeras hibilow koy walaan munkar konte koreer lankan koy anaanoy salas wali anaangay mudinya usun kasuubiye maayin amaan zaaide wali isumudunaay walku zaaidsan musuubiya usun shay yani walaada zuuliyaas munkarka zuuliyaas may lafaday munkarka marki ada zuuliyaas ko adan samayn mana walku ila walku ilaaliya taas wala ada zuuliyahay i walaa ada zuuliyahay i wala ada sameeya soo ad hadi lankanka sameeyas cilman lahaato lanfaraani mana marki zuuliyaas fasjur anaanoy hu yani waa kay fulaanka anaanoy canhu can kada walaada suubihay kureeb salas mana i wa naxwa dalika intaas walilimid eh intaas fayaqulu may ka goley naxwa dalika lmadkuur madkuurkaas walilimid eh markeeda saaseta lankan weerhayto koy lankan reeb sawaab haka toosi lankan humaatadn ku anaano adlata maqsuudka may nagadew lankan yani sihun halweelo yani lajeedadagsmee munkarka dayklakureeb faday kofka munkarka hoob lakureeb oo munkarki gwer akuka fil islami walaalka fil islami inti humaatad ka jarlay humaatadaas ay lakureeb lafade wal kureebi maaha langodka diyaay lakubi in gargaaras walaalka hoob lakureeb walaal wayakunu may haadey maqsuduhu maqsudul shaksi shaksigu suge gasasey may haaday atawasula silin derifadi ilaa izaalati lmunkari munkarka zuuliyosha ilan munkarka ibshay dadkulon waa munkarkan hal zuuliyo la gasas ma lankan eewayawsharedi maya lankan eewaysumamgo hal argo ma sidisi ma eh faxshiro maho adduunka don unta eebtiska faafto ma eh munkarkan layla zuuli tawasasa magsugtaadolon baahan fain lam yaksid huwa shaksi hadin ingasad dalika atawasul ila isalat lmunkar mingasl dalika lmadkur min atawasul ila isalat lmunkar walaad lankan sheegday lankaasanka farti munkar suuriyosha mangasadahay mangasadahay lankan eebowo fadi galo sun yani hal anaanodo walaa zajre halka sameeyo salat mana ma in mana munkarka halku halku reeboba ma eeban ujeedada markaas kana kana yani kana may haaday xaraaman wa kana gasduhu gasad xaraaman anagade markaas gasadkusan gasaday lankan gasadi ama horta tawasul ila izaalat lmunkar dasadkalay ma aha kana gazu ala man aragday marka wayakunu maqsud maqsud shasi shasi dasadka may haday atawasula dero ila izaalat lmunkari munkar zuuriyo shay usul deraw saasa haday ama fain lam yaksid huwa shasigas ingasad dalika atawasula ila izaalat lmunkari ingasad bal ayrahu ingasad wa kana lgazu gasadki markaas may haday xaraaman ahaade wa maguweelo kor markaas mahamud masheego kor lankaas ma sheego kor xaarama nagade maylafaday ini munkarka silansulifadilay kadeer daraasaha saasay gasadka haal walkal gasadka an hayn eebo mugofaleho eebo yani saas an haal athaliu kan sadexaad alstiftaa suaal weydiyo wa lang caalime suaal weydiyahay wali kalkun suaal asbal kadeeraw sheego korto ti kaleel kadeeraw maleba fayaqul huwa fayaqul lmustakti kan suaal weydiyo may ka gooley fulanun hebel ye yani wa kaysa dalamani ma idulmiye abi awkaya idulmi o aki walaalke idulmi o zawji zawjkaya idulmi o fulanun abtigay fulanun ederkay fulanun oboogaya bikada intaas intaasi ulmi sak gole fahal lahu liabi awkay leya dalika ulma ulmagaas awkay ulmi kore alke maalkay gaaday maalkay gaado kore alka ulmi ulmi kore walalka ulmi ulmi kore lanko sheeka walwarsaa mise o mise zojka ulmiya sade zojadi nafsiya dawada wama dariigi wadaday may haati lankaasi ulmi darig wadadan maraw may fi lkhalaasi fokasho wadaday may haati minhu min abiku fokodaw minhu min ai minhu min zoji minhu min cami min khali san kufokode wdafci ulmi wama darigi darigay may haadi fi dafci ulmi ulmi shay reebo aawkay halkay ulmiyahay ulmi shay seena sureebe walaalkay ulmiyahay ulmi shay seena sureebe zoojkay ulmiyahay ulmi shay seena sureebe abtigay ulmiyahay adeerkay ulmiyahay seena sureebe saas iskastu suaal weydiin utan i wanaxwi dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa wala lamid ah naxwi dalika almadkuur madkuurkaas wala lamid ah fayaqulu may ka goolay kada kada goolay iyo wanaxwi dalika taas wala lamid ah wama darigi dariigay may haadi fi naxwi dalika almadkuur i wanaxwi dalika almadkuur madkuurkaas kaasa walilimid e fahada istiftahun fahada listiftaau suaal weydiintun tan e jaaizun ki binaaw lilxaajati liajli alxaajati bahadaraadian binaawi wa istiftahun kan e suaal weydiintun lanki sheekheed walawarsadaas ee xaajiba jirta binawto arga doon daliilshena walakin alaxwada laakin sida dadaalka badan walaflala walakin alaflala sida fadlaga badan an yagula shaksu shaksiga ninka gool waay ma tagul antaad ma eraas fi rajulin rajul sa erafadi aw shaksin fi shaksin shaksa sa eraas aw zawjin fi zawjin zawj sa erafadi kana min amrihi amri rajuli rajulka amartay haaday kada sada haaday awkay lanku awshay hadii zulmi lanku zawjsi hadii zulmi lanku abtishay hadii zulmi salwele salet mana anhum isalaasulanku kalaswala siaawkan manaha si toose ang habaarna walaalka ang habaarna zoojka si toose yani eerton kasheegna aawka idulmi zoojka idulmi markaasa lesa lanko hadii aawshay idulmi aawshay sa inusku reebe lanko hadii zoojka zulmi zoojkasay sa inusku reebaas sa diniyaalka samaraas sida axwadka ho afdalka saasu may weli fa inahu shaniye yaxsul lgarad muraada hasale bihi bi hada lmadkuuri kan hadi laha sheegayo muraadka kaasale oo hiblo adi lang dulmisalwelta iba muraadkaasle min gayri tacyining maga dhow la-aan aawkay zoojkay abtigay adeerkay walban erneebaba muraadka deraswa waana wamaa dalika wamaa dalika almadkuuri madkuurkan kan ena lalagabo ada oo hada ere korto sarbeebo korto dhindhining hadlo korto lalagabo fa tacyiinu maga dhawow aawkay zoojkay laeroo lu maga dhawona sun jaaizun la lakin walka ronya sarbeerta saawade o magadhoshona jais dima makodira kama sidi sanadkuro naxno unhusu dongna humaga su dongna fi xadisi hindin gabarti hindi bin sacuud ba leeraay xadiiska ka sheega doon insha allahu taala zoojka magadhoshi zoojki abu sufyaan e bakil wa isaarti mana ulhamasho oo binaawo hadi xadiiskasan dalila may bakil ngarti rasuulka meerne sala allahu alayh wasalam bakil waha maalni filan manasiyaayo ani awlaadey walni filan kugaado korne rasulka suaal weydiya zegto mana sirta oo binaaw kalku hamisho oo binaaw rid milas oo kala daligsada mer araabicu kan afaraad sababka afaraad lisababood mahayn tacdiiru lmuslimiina muslimiinta digow shaw min ashari sharlinku digow muslimiinta sharlinku dige wanasiixatum nasiixat lmuslimiin muslimiinta ingargaarowkooda naseexeyo shawa wali danti asallasalio lan sheeg wadalika taxdiirkaas kaase min wujuhin min wujuhin noo min anwaaci noocyaalehsho ku ahaay badinyi tacliirka badinyi noocyaal badan ilaa afar oo kale welib hadda min wujuhin leeri minhaa wacbiro doon wujuhda badinyin reed minhaa kumidow minta tabciidi faa'iidoyas carabta shaanisho mayba kumidata walaa hoob wal badan hoob walaa yo xasriyan fadan ko lama sedi afarakin araaya hoob wala wal badan eyino laakin lakin tusaalay fadan min tabciili min bacli lakin sheegay baclo kala weydiisoy magoyin waan hadda kalku wadalika almadkuro wadalika atacdiru tacdiirkaas min wujuhi min anwaaci noocyaale ku ahaad mina min alwujuhi noocyaalkaas may kumid aha ureed kalku anka wal jaran laakin may kumid aha jarxulmajruxiina ha nila dhaawaca ila dhaawac oo min aruwaati ruwaade washuhuudi min ashuhuudi markhaatiyaalka e eh, binawtalili oo lankan oo raawogin e hadiidka weriya walwalka sheega kor wal dhacli koray walaw sahaay hiblow hadis adaxaadis ahadaay ani hadheegiya dadaraay waan hiblow mudalis waluson dheegna sharan roogna roogi dadaraay wala era kormana wala sheego kormana waktigi hor dadka ruwaadamay bua dadki hor yani walilka dhacniyaay hadi la fiiriyo hadi zamanka kan la fiiri lang alinko hadi lakugaada fadimale oo kale wasbu eh, walaawa yar oo ad maabining maleanala yani hiblow sahayalilay mana lamirko lanko kale kufiirsadaas oo lakargo dhong lamirkusi sheekna kudheegna langa kufiirsaday wal malku wiliya lailkare mana alasheeg mana marka sharka la akriyaay mobel ir sada oo kale mana marka sasuturmaayo sharka marka la akriyaay hadisi malgaado kor kakahaay sharka tartimanugusal mana wala wal dhacno badan askuji jar mana hada zamanka ob roogla fiiriyo walba hadila iskugaado fan oo kale kalkan walaagasal iskada dure oo rawaado la dudura aragaas yani hiblow mudalisu tadlisa sameeye lilay tadlis mudalismalikjeel lankan sheekan hadiisan kudheegnay sheeka kudheegi lanki ere waana siga ma adeegsaday wala kudheeg o kale an oo kale adeegsaday masalan iblo wa in sheekoy akbarani ma eraw akbarani waana sharkan roogni may nagda daktor taarikh wal goro jar lanki sharka geeka gembi lanka kale wal wal control wal baaray iblow geeka kooy intalka goraay liisal gili jari mana bardem axaadiisi wal qaadefid lanki geekan kooy ne reed sheekhi adiisan kudhugunsane lanko talmid alay kudhugunsaday kabacdi reed bardem bu soo sheekhiya kuuriye layla arag akbarani fulan sheek hible in sheegi er horta waaba taas kazaab beennolow bugas andamaati mana beennolow hadisa demb malgaadlo gekolaho beentolkara hadisa malgaadlan hoob yani akbarani arni can oo kala adeegsadon can fulanin hiblo wa kudheegi er cantaasoy ini hakudheegina dhikort ini hakudheegina dhikort canga adeegsaday ha taarikana firfiriya ge hibil roogay maroog hadiskaas hiblo ge kudhugunsoy makudhugunsoy argayt sheek walan kudheegna an wala kudheegi iskuwelahay mudalisun hadis malgaadosali mana kalkun waxyaalo oo hadi yani firfiridoob yani saasahaynddedalaintalaniders nadiiflanidersihay mana kalkun kofkun hoob wal yar dhacne ka jart wal dhacniye dhacnagaasoy lankan muslim may wala inka sheegdi been ma inka sheegdi sida ma inka tumay yani mutahamun bilkadibi hibilow beenala kutumay sidaa yelilay hibilow yani wala tadilisiyaay iblow sawal welay iblow adis xadiskooa xadisko lankal adis hadaadaay guurisdaay reed ani bashaa kudheegi araay taariga ahay xadiska hadaay wala lakisdoan mana lamb wali ay kalkun lakisheeg isku dhinawtalilaytanyade minhaa min yani wujuhi may kumid aha jarxu lmajruuxin la dhaawacay la dhaawac oo min aruwaati ruwaado kumide washuhuudi min ashuhuudi markhaatiyaalka kumide wadalika jarxigaas kaasen jaa-izun kibinaw biijmaac lmuslimiin muslimiinta ijmac soo ka binaawi mana muslimiinta ijmac samay wale dad badan iya may largayhin axaadiis oo mabanjarnas kuwuriyaayan ahi dad rasulka marki sala allahu alayh wasalam samis xadis mal gorashan abubakar taas kulafado dhan hortiyo xadis inti la guuriyo kitaabadan la jamci majarajar gidaalkana kitaaban islam kusi bidco oo yani mustaxsan ee wanaagsan waab waajib e bu mana may majarajar waktigi rasulka axaadisan oo bukhaari muslim kulililay majarajar gidaalkan lay koy la sameey kalku may la argay dadku maankun e axaadiis rasuulka been abuurdaayan aimada islaamka markaas roogen umen mereen axaadiistan argahayna lan argo hadis isku sheegadaay hal shal baaro axaadiis wal shal weyte axaadiis ilweydi hadis aninko ibloa wiliyalkare may lakin sheegey muqdisho lakin sheege meelanka bahaas adi hadheegdeya ani hadheegi hadana bakola lakin sheege ibloa kudheegiy kareki bakola adi ha kudheegday ha lankina lanfaylhu faylay saasa axaadiis laakasahay mana marki dem walili wedo biblow kan dambo e dheeg dabin anu ahaa langa kudhegi male hogser bis misma taarikh bala ning hayne lang hayn kadaablo hadid mawduc wali kan walda jisri wal beng aburi sanad beng walilay mana asaasa lak barbari la barbari wali sahih ana kalkun meelo lakin gishani sahihen alkilay wali kalan yani saasor dhaif ani wala bijra dhaif hadis wali ay mislan kadidalen wal bis la tanlay koyan reedu madda wal karsan lay buswa ma yo yaamo kelo ay madadasaa dadaalay axaadiista saas halku xadiisa may lanka safari jiray magaalo yani soomaaliya bamku kore lankaa safaray inta lakusabe meel xadiis kasta lahawiliye laaqaade mana lanko meeli jaro laka sheegi meelian bahaas wal sheegi shileedi me usig kin akriye adhugun sugaas lang akriyaare wa kugaada saxwa layl hadisi saasa hada jira kolkan dacnagaas i jarxigaas isku binaawto biijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaac shooya ka binaawi bal waan haato dacnag suge oo jarxog suge dhaawacgaas lanki dhaawacsan la dhaawac lanki markaaten markaatinimadiis la radiyo kan markaatima galaw leer waan hata waajibu lilxaajati baha daraadiye dadkalasidn sal soo cusbinatutanyede wa minha min alwujuhi wujuhd may kale kumid aha almushaawaratu lishoro fi musaharati insaani insaan lihididow shay likiglashor ibiloo lihidid fadeey gabartis guursad fadeey wal guursado kore gabartis lang nagda kor wa ma e guursad fadeey hibilay lang aludiin dang cafiife miya hibilay ya guursadfaday mae hibilow aritay kadarfaday hibilow ka faylaya salakeri mana tay wala sheegaas wariyay ha faylay ma e intakunyi sada dabeecadiisata dabeecadiiskado sheega kortali hamashan ma eh hamashe ta laakin dembe malkin gorow lankan walaalka egna seexiyay o idaacihi in wadicdhikow shay waay almushaawaratu lishorow fi idaacihi idaaci insaani insaanko imaanandhikow sheerikikalushoori hibilo imaanin diibid faday imaani galey ha imaani gale magalaw se sheegas mana aw mucaamalati almushaawaratu lashooro wa fi mucaamalatihi mucaamalati insaani insaan la dhagmawsha lakig lashoori iblo la dhagma lafaday lashirki shirki laga lafaday mushaakarati wa aw mushaawaratu lashooro fi mushaarakati mushaarakati insaan insaan lashirki nagshidisa lakig lashoori iblo wa lashirki nagadafaday shirki wal lagala kore ha maya an sheegas adoona sae indhitadaas esa nabi walkalkin kuhay misma e imaanandikawsha idaaciy aw mucaamalatihi almushaawarat lshoro fi mucaamalatihi mucaamalati insaan insaanko ladhagamaw sheelkiklasor iblo ladhagama lafadey wal ladhagama kore ha maya ma ladhagama kor mucaamalo ma lagalo kor aw gayri dalika almadkuuri madkuurkas kaase walilamid e iblo wa wal ku akrisada fadey wal wal ku akrisado kore asharkasawele yani daaiman aririyey masgugooyey yani wa kisawele mismelankaasay sahaladid wala lakuarsadi sheegaas wali aw m adoo naseexe taa hamasha jadis nuqsaamiye un hayn walaalkan naseexe ismana aw mujaawaratihi mujaawarati insaani insaanko liderasow shay hebelo waa baaris gurigo egana e liyara lideraso fadahay gurishay baarisa ijaara fadahay wala deraso kora derasdib miya mislan faylo sheegas walihi mana way wayajibu may waajibey cala lmushaawari kan lilishoori kan korshay lilishoori may waajibka ah an laa yukfiya inin garine cala linsaani insaankaas isla warsadi xaaladiisan gari bal yadkuru huse almasaawiya eebyaaliya huse alati masaawidaas oo fiihi fi linsaani insaanka dhatis wali eebeka jarti sheege se iyaahansadu ere kortumana sheeg kortalili adoo ungasadaas may biniyati nasixati qofkun walaalkee walak warsadi antan sheegow shay naseexayow shay adoo ngasadaas on eebayo lankaas eebayo shan hayn lankan naseexay daraadiya wa minha min alwujuhi wujuhda may kala kumidaha ida ra'aa huwa insaan hadii arago mutafaqihan lang cilmo barada fighaysadaw saku dheeflo mutafaqihan saku dheeflo lang walbaradaw dheef faa'idaysadaay lang fiki baradaayo mis culum baradaw ini araguha yataradad huwa mutafaqihigi innagnagdaw ilaa mubtadicin lanko ahlubidce innagnagdaw lanko rawaafid e innagnagda lanko shiici e lanko gadari e lanko murji e walaagasa walku barade masalan mubtadicintas oo kale olkubarade o fasigin ilaa fasigin ang nagnagade lanka usub fasigi ang nagnagade walkubarade walku afisle ya'kudu huwa mutafaqihi ka gaadadaw canhu can lmubtadici mise canhu can lfasigi alilma kugaadada argi wakaafa huwa shaksigi wala argaay may oobsaday an yatalarara almutafaqihu lankin cilmiga kasmaysadahay o cilmiga baradahay ini dhibtoodo bidalika biakdin bidalika ay biakdihi gaadisidiska dhibtood minhu min almubtadic kugaadlo biakdihi bidalika ay biakdihi akdi mutafai mutafai gaadisidiis minhu min almubtadici minhu min alfasiki kugaadlaw ama kadhibtooda goobsadi lankan lankan obal kubarad ama biciriitis lay bare ama fisdigii shay lay deersiye sa isari lankan la ama halaawe goobsadi in sheege fa calayhi cala shasi shasigi wala aragi korshay may aha nasixatuhu nasixat lmutafaqihi kan wala baradaha ining na seexay bibayaani xaalihi aal mutafai bibayaani xaalihi xaal mubtadici mubtadiciga xaalsing aday lankin mubtadic e shiice u lankin lang kaafili ew lankin lang onayo e murjiin ew langadariye lan jahmiye ew xaalidis bidcadiis wali ataka sheegay mana lankin wala kubaratoysali o bishardi an yabsida huwa shafsig inin gasado shardi shaylalgab annasixata waana ingasag lankin waanay naseexay ina seexay ingasag mana laakin mary sheekh wahada lmadkuuru madkuurkan kan eh oo lankaasa lankaas ku reebe adlato mi maagya kumida yuglad lagafaw fihi fi ma maag fisha lkagafaw walbadanoo lakagafa kumida si wal reeb lata yani gaftoo korteen mana sheekh may wali wakad yaxmil lmutakalima kano hadlaw kano hadlaw bidalika kaas ka hadlaw ini yani humbaaro laragay alxasadu xasadun sabab nago wakad yaxmilo ini humbaaro laragay almutakalima kanu hadlaw bidalika yani bidalika raddi raddigaas ka hadlaw lankaas minseetoy lankale ini kahumbaaro larage wala lankaasan radihay reebahayo alxasadu xisad kahumbaaro larage xisad wala lankaasankan kureebahayo mubtadi fasign ley xisadnimo lay kuhaata lankaas mubtadi haana fasign haane laakin xisadnimo kahumbaartodi kortaari mana wayulabis wakad yulabis shayطaan shaydaan inin dheh jiriyo la arage calayhi cala lmutakalimi kano hadlahay korshe in dheh jili dalika kaasan dheh jili lankaas lankaas fasig n dheh jiriyo la arage shaydaan o lan fasig n hayni shaydaan fasig n er n dheh jili lan yani mubtadi hayni mubtadi shaydaan n dheh jili oo lankinusaafka sheego dhii kortu mana huwa shaydaan malaysiyo la arage ilahi ila mutakalimi kanoo hadlahayo lankaas dhacni yahay ini malaysiyo la aragay anaho ana yani anahu ana tabyiina xaalihi xaalil mubtadici mubtadicigaas hal shay la cadeeyobo nasihatun eto yani shaydaan dheegiri lankaas mubtadicu ini laero lisheeg bidiri datalinki sheeg fasil wala dadkula kureebo nasixo shaydaan dheegiriyo waana saasnan hayn arantan ereed falyutafadan halun dhugowoy lidalika almadkuuriya sayede fiilfiilion ba anta ealanka fikir alan dhugo dhugalan lahado eri mana sidan ay may hawasakin galme esed ay walkihun baarne falyutafadal lidalika almadkur wa minha min alwujuhi wujuhdaas may kumid aha an yakuna lahu lishasi shaksan ini lahaado wilaayatun wilaaya lahaad laa yaqumu iningumana huwa shaksagi biha bilwilaayati ninguman ala wajhiha wajhi lwilaaya wilaayadi wate ininguman oo lanka waalu waana waalinimadi mangumaw sengumwa wadalika bian la yakuna inin hanina saalian kisubn han laa lilwilaayati ninsubna laa yakuna han la kinsubda han laa lilwilaaya waima bian laa bian yakuna ini hado fasigan bahad lanka waaraglilay aw mugafalan kohilmaamo badan haad aw naxwa dalika lang adalan sameyan haad o dadka shishalsaaraw fa inaydin yajibu may waajibe dikru dalika almadkuuri walyusailaka sheeg dalika almadkuur madkuurkaas kaasa soo sheeg ay lin sheege lanka dacweeye waaligaas liman lan sheeg lahu liman manka le alayhi ala lwali waliginkan ay korshay wilaayatunka leh wilaayadaas oo caamatun caam eh nanki kan kuwin ala sheege liyuzila huwa manka si inzuli oo wilaayada caamka leh hu alwali waligan inzuli wayuwaliya lwali waligan oo winag eh ama wayuwaliya suldaan suldaanka saysi intawalisiyo man intawalisi yaslacun subdaw lilwilaaya o yaclama suldaan suldaankan ogaad dalika alfisda fisdigaas ogaad minhu min alfasig faasigaasay fisdishen ogaad liyucaamila huwa lanka suldaanka madaxweyniga manka sinmucamalood layucaamila huwa manka iyo suldaanka isku mid lay sinmucamalood minhu min alfasigi liyucaamila huwa manka mismee waale lanka suldaanka sinmucamalood hu fasigi bimuktada xaali cala lfasig fasig hal shay walisheeno iska wala kureebe ama wal casireyso dham walaa yaktara lwaali waaliga oo lan waali wiinaga inkasoogne b b man b bishasi shasiga inkasoogne oo waaliga wa yascal waali waaliga oo man lahu wilaayat la faacil wa an yascaa huwa man lahu wilaayat lcaama ini rooro fi an fi an yaxusa ini boori hu mankaasoy oo hu waaliga ka boori cala listiqaamati toosi ka boori lankan waaligan taxaljeeya toosi sermana aw yastabdila huwa lanka suldaanka ee mise manka ee bedel gaadado bihi bilwaali waaliga dhoma bedel gaado waalig faasnimada ka sheeg bedel gaado kokalka bedel gaado taas lanka sheego korta libinaawta yani alamisu kan shanaad an yakuna huwa sharta ini aad mujaahidan korajero bifiski fiski shak shaksan fasidnadis binaanka la roog oo bidcati bidadis binaanka la roog kal mujaahidi oo kala kilijeri oo kale bua bishurbi lkamri kamrada mawsalijeri wa bimusaadarati naas dadka boobawsha wadadii dadki hanti lahaayeen boobey musaadaradaas lijeri oo kale wa biakdi lmaksi anshurkaado lijeri oo kale wa bijibaayat lamwaali maal hakuuso ungasadi dulman hakuuso zikui walaasangayne dulman haka aruriyaw ungasadi oo kale bua watawali umuuri wabitawali umuuri umuur maamulowshengasadi umuurtaas ol bailati baile fayjuz may bina dikruho dikru shasi shasigaas sawshay bima walaagikus yujahar huwa shasig yujahir huwa shasiljaro bima lijaro ibla walaajereler binawtiyan amashamanagadaas wayaxrumu laakin may xaarama dikru dikru shas shasigka sheegowshay bigayri gayr caybi ceebkislahay keyrtalka sheeg oo min alcuyuubi ceebi ala kale eh ilaa an yakuna lijawaazihi jawaazi lcaybi ceebta kale binaananti hadii sabab nasma sababko aar kale sababkaas mimaagin dakarnaana sheegn maag sheegn asadis kan lihaad atacriif maariften faida kana alinsaan gofadi haado macrufa silin kasaw bilaqabin koofurnanesan kasaw kalacmashin dishif walacraji jis wala sami dhogol walacmaahin dool walawali ilwalijaabi waayrim ayr madkurin antan eyrtolan kasaw hadiya jaazamay binaawa ayrum ayr madkurina tacrifum de tacriif madkurin han adilaha sheegi macrifentod bidalia madkuri nagama arifeeya bina wayaxrumu may xarama idlaaqhu ilaaq shasi shasig in isku ilaago isku eralay calaa jihati tanaqusi nuqsaamiyo jeedilaaq kaasi xarame a walaw amkana tacrifuhu tacrifu shasi shaksigaas oo laqabka leh macrifeyntis hadi suurtawaas biayri dalika madkuri hadi la sheegi eyrta nakama arifeey suurtawa kana tari kana kana alika kana dalika lmadkuru hay kana dalika lmadkuru madkuur kaskaasa ahaade olaaki habon ahaade a ki uslka kasaay me ko kale adi lakamarifay kor kan eebte me kan kale lakamarifay kor kan kale ulaade marka kana dalika algayr nar korsla kaanasi walaw amkana tacrifu tacrifu shasi bigayri dalika almadkuri kan la shay eyrsi adi lakamarifay kor kana dalika alkhayr hayru keyrkas kaase ula aboonada fahadihi tan sitatu asbaabin sabab yaaliliwaay dakar alculamaa culamada sheeganga sitadu aktaruha aktaru sita litada badan yigna mujmacun aleyhi alalaktar aktar kolshaylka ijmacsanyi waay وdalaailha dalaail sitati lidin daliilyaalshe min alaxaadiii nahal daliilyaal ku ahaadeen axaadiiskaas oo saxiixaten saxiin ku ahaadeen mashhuratun tis mashhure waay famin dalika dalaail may kumid aha yani wa kay ma ruwiya lawalil wariyay an caiشata radi alahu taala canha lakuri ila akiri